bismi illahi raxmaan raxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wsala allahu calaa muxamedi wcala aali muxamed rabi ishrax lii sadrii wayasir lii amrii waxlul cugdata min lisaani yafqahuhu qowlii qaala naadimu raximah llah faslun almucrabaatu kuluha qad tucrabu bilxarakaati aw xuruufin taqrubu faawalu lqismayni minha arbacu wahiya alatii marat bidamin turfacu wakulu ma bidamatin qad irtafaa fanasbuhu bilfatxi mutlaqan yaqa وخفض الاسم منه بالكسر التزم والفعل منه بالسكون منجزم لكن كهندات من نسبه انكسر وغير مصروف بفتحة يجر وكل فعل كان معتلا جزم بحذف حرف علة كما علم والمعربات بالحروف أربع وهي المثنى والذكور تجمع جمع صحيحا كالمثال الخالي وخمسة الأسماء والأفعال أما المثنى فلرفعه الأليف ونسبه وجره بالياء عريف وك وكالمثنى الجمع في نصب وجر ورفعه بالواو مر واستقر والخمسة الأسماء كهذا الجمع في رفع وخفض وانصبا بالألف والخمسة الأفعال رفعها عريف بنونها وفي سواه تنحريف dhawaaqo sidaasi ayuu noqonaya fasalkani waa fasalkii aad wada taqaaneen saaxib alajrumiyana waxa weeyaan uu ku khatimay ama uu u dambeysiiyey ee uu ku xigsiinayey waxa weeyaan fasalkii baabu macrifati baabkii baabu macrifati calaamaat اlicraab marka fasalkan sheekhu wuxuu u keenay litamriin waxaa la tijaabinaya ardaygii bal inuu soo fahmay baabkii baabu macrifati calaamaat اlicraab iyo inaanu fahmin marka markii hore sheekh raximah اllahu waxa uu sheegay calaa sabiili tafsiil wuu inoo soo qaadaa dhigay oo si fiican buu usoo cadcadeeyey calaamaadkii iyo mawaadicdiiba iyagoo isle kadib baabkana wuxuu ku keeni doonaa waa calaa sabiil alijmaal wuu soo duuduubaya maadaama markii hore uu kugu sheegay calaa sabiili tafsiil iminkana wuxuu kuu tilmaamaya calaa sabiil alijmaal maadaama hore uu kugu soo cadcadeeyey iminkana iyagio duuduubanbu kuu soo celinayaayo adu kalamadh baa lagu leeyahy marka waa tamriin iyo layli ayuu u yahay qofka mubtadiga waana caadat mutaqadimiin saasay ahaan jireen shayga marka hore waxay u sheegaan tafsiil bay u sheegaan marka dambena waxay u sheegaan cala sabiil ijmaal bay u sheegaan waa mutaqadimiinta faslun dee craabkii intiuma inoogu banaano inaynu nidhaahno haadaa faslun oo aynu nidhaahno waxa weeyaan fasalkani waa khabar mubtadiisina waa maxduuf haadaa faslun kitabkuna idin qoraya iyo inaynu ma ina fasalkani waa mubtade khabarkiisina u goan yaho faslun hada mawdicuhu iyo inaynu nidhaahno nasbihii inkastoo aanu saacid ahayn rasmiga iyo qoraalka oo la idhaahdo iqra dee fasl bay noqonaysa markaa ma saacid iyo rasmigu iyo in la jaro inkastuu daciif aha isaguna oo tusaale ahaan waxa weya waxay noqonaysaa iqra ama undur ilaa faslin de fasal eeg ama fasal akri marka intaasoo dhan way ku banaan tahay laakiin kaa hore kaa hore ayaa waxa weeyaan wanaagsan oo axsan ah inaynu nidhaahno hada faslun oo rafcahaasi ayaa haboon oo fiican ama in mubtado laga dhigo ama in khabar waxa weeyaan laga dhigo haadaakani faslun fasal weeyi almuqrabaatu waxyaalaha la icraabaa kulluhaa ay kullu lmuqrabaati muqrabaadda dhammaantood qad tucrabu dhab ahaan waxa la icraabaa ay hiya mucrabaadda dhammaanteed bilxarakaati xarakaat ayaa lagu icraabaa aw xuruufin aw qad tucrabu ama dhab ahaan waxa lagu icraabaa ay hiya mucrabaadda dhammaanteed bixuruufin xuruuf ayaa lagu icraabaa xuruuftaasoo taqrubu u dhow ay hiy xruftu min aarakaati xarakaadka u dhow sheekhu waxa leya muqrabaadii inoo soo sharixi jiray labun loo qaybinaya labadaa loo qaybinaya waa maxay waa qismu yucrabu biاlxarakaati wa qismu yucrabu biاlxuruufi waa labadaa qaybood qayb xaraka lagu icraabo oo calaamatu rafcadii ay noqonayso xarako iyo qayb xuruuf lagu icraabo oo calaamatulicraabki uu noqonayo maxay dee xuruufu noqonayo waa labadaasuma loo qaybinaya buri sheekhu raximah macno si badani kuma jiraan markaa xarakaadkaasi ama wujuudan wa cadaman waa isku ama wujuud oo tusaalahaan damadii de waa wujuud fatxadiina waa wujuud kasradiina waa wujuud ama cadaman ha noqdo waxaa lasoo ilxaaqinaya markaa sukuunkii sukuunki de isaga waa cadam sooma waa cadam lxaraka sooma marka kaasaa lasoo ilxaaqinaya marka xarakaadkani wujuudan wa cadaman bay noqonayaan xuruufta lafdeeduna waa lamid oo de waa wujuudan wa cadaman oo tusaalahaan wowdii iyo aliftii iyo dee kuwaasoo dhan iyo yadii iyo kuwaas maxay ahaayeen dee wujuud bay ahayen waa la arkayo way joogeen tusaalean xadfu nuunka iyo kuwaasna muxuu noqonayaa de cadam buu noqonaya soo ma markaa kaasa iyagana lasoo ilxaaqinaya markaa labadaba waa wujuudan wacadaman almucrabaatu waa jamcu mucrabin mucrabah mucrabaati lagu jamciyo waana mufrad mudakera mufrad mudakera wey sababta ugu jamciyena waxay noqonaysaa ee wow iyo nuun aanu ugu jamcin wuxuu sifo u noqday hayru caaqil sida aawadeed buu ugu jimciye alif iyo ta almucrabaatu waxyaalaha la icraabaa kulluhaa ay kullu lmucrabaati mucrabaadda dhammaantood qad tucrabu dhab ahaan waxaa lagu icraabaa ay hiya mucrabaadda bilxarakaati xarakaat baa lagu icraabaa aw xuruufin ay waqad tucrabu dhab ahaan waxa lagu icraabaa ay hiya mucrabaadda bixuruufin xuruuf baa lagu icraabaa xuruuftaasoo taqrubu u dhow ay hiya xuruuftu min alxarakaati xarakaadka u dhow markaa beydkaa wuxuu kuugu sharaxay ama uu inoogu tilmaamay mucrabaaddu inay laba qaybood yihiin qismu yucrabu biاlxarakaat wa qismu yucrabu biاlxuruuf waka wuxuu yidhi faأwalu lqismayni minha arbacu wahiy alatii marat bidmin turfacu fawalu lqismayni labada qaybood kooda hore cadaynteedii bu doonaya inu halkan ka guda galo fawalu lqismayni labada qaybood kooda hore minhaa kaa'inan xaalu yahay awalkaasi minhaa ay min almuqrabaati muqrabaadda mid ka mida xaalada uu yahay arbacun ay arbacatu anwaacin noocyo afara weeyi ah. muxuu leeyahay sheekh wuxuu ku leeyahay labada qaybood kooda hore labadan qayboodan kuusoo sheegay kooda hore labada qayboodan kuu sheegay waa maxay waa qismu yucrabu bilxarakaati wa qismu yucrabu bilxuruuf ka hore ee ah qismu yucrabu bilxarakaatku de waa afar afarta maana kusoo baran kitaabkii ajrumiga waad kusoo baratay inay afar ahaayeen marka arbacada waxaa loo jeeda waa arbacatu anwaacin baa loo jeedaaye afraad looma jeedo oo dee lannahaa laa tanxasiru afraadu lama xasrin karo lama koobi karo afraadu way fara badanta mufradkiyo keliya intaaso dhan ka soo baxaya soma marka anwaac ahaan buu uga jeeda wuxuu yidhi fa awalu awalulqismayni labada qaybood kooda hore kaainan xaal u ahaaday awalkaasi minhaa ay min almucrabaati mucrabaadda xaalada uu ka mid ahaaday arbacun ay arbacatu anwaacin noocyo afar aweeyi waka kadibna noocyadii afartaa buu doonayaa caddayntooda inuu inoo sharaxo inoo sheego wa hiya afartaasi allatii ta weeyaan marat martay ay hiya latiidu binaa ina martay turfacu xaala rafcin ay hiya latiida bidammin ay bidammatin damo iyadoo lagu soo rafcin ti ina soo martay weeyaan maynayna soo marin wayna soo martay muxuu ku leeyahay sheekhu wuxuu ku yidhi afartani lagu icraabayo xarakaadku waa afartii ku soo martay iyadoo lagu rafcinayo ayo damo waa calaa sabiili ijmaal calaa sabiili tafsiilna imisay ahaayeen ya toddobay noqonayan waa ismigii mufradkii maxaa lagu rafcin jiray damo jamcu tafsiirkii maxaa lagu rafcin jiray damo jamculmaanas wasaali maxaa lagu rafcin jiray damo ficilkii mudaaric aladii lam yatasil biakhiri shay maxaa lagu rafcin jiray calaa sabiili ijmaal waa afarta calaa sabiili tafsiilna mufradkaasi waa munsarif iyo ayru munsarif jamcu tafsiirkuna waa munsarif iyo ayru munsarif soo afar maa ficilka mudaaricna waa muctal iyo saxiixu laakhir marka waa toddobadii wayna taqaani intii maxaa lagu rafcinaya maxaa lagu calaamatulicraabkoogu muxuu noqonayaa xaraku noqonaya sheekh tusaalayaashoodin inta hore inuuso qadimin hore inuuso qadimin waaya ismiga mufradki isagoo munsarifa muxuu ahaan jiray jaaa zaydun isagiyo maalaa yansarifa jaaa axmedu jamcu tafsiirkii jaaa rijaalu isagiio ayr msrifa inkasarat masaabiixu jami muans salim jaءat اmuslimaatu ficil mudaarico saxiix اaakhira yadribu isagiio muctala yakhsha saas sooma wuxuu yidhi fawalu qismayni labada qaybood kooda hore kaa'inan xaalu yahay awalkaasi minhaa ay min almucrabaati mucrabaata xaalada uu ka mid yahay arbacun ay arbacatu anwaaci noocyo afar a weeyi wa hiya noocyada afarta ahi allatii ta weeyaan marat martay ay hiya latiidu binaa inaga ina martay turfacu xaala rafcin ay hiya latida bidamin ay bidamatin damo iyadoo lagu soo rafciyey ta ku soo marteed soo baratay weeyi mayna basidayn dhaqmada iyo tarkiibka beedka waad fahanteen baylat ka soco wa kulu maa bidamatin qad irtafac fanasbuhu bilfatxi muطlaqan yaqac wuxuu ku yidhi halkaa hore wuxuu kugu soo cadeeyey wixii mucrabaadaasi qaybta koowaad e xarakadka lagu icraaba in ay yihiin wixii lagu soo rafcin jiray damada waa toddobadii bay noqonayan calى sabiili tafsiil calى sabiili ijmal afartii bay noqonayan ka soco wuxuu yidhi wakulu ma y wakulu ladii kii dhammaantii qad irtafaca rafcoomay ay huwa kulumaagaasi bidamatin dama ku rafcoomay fanasbuhu maagaasi nasbihiisu bilfatxi ay bilfatxati fatxa lagu nasbiyaa yaqacu waa dhacayaa ay huwa nasbahaasi muطlaqan xaalu yahay mid la idlaaqay oo la sii daayey fi lismi walficli buu dhacaya muxuu ku leeyahay wuxuu ku leeyahay sheekhu wixii damo lagu soo rafciyo soo garan mayse ya wixii damo lagu soo rafciyo waxaa lagu nasbinaya bu ku uri fatxo warkiioo duuduuban weyaan de ilaa hore kugu soo qaada dhiga wixii damo lagu rafciyey waxaa lagu nasbinayaa fatxo dame misaa lagu rafciyey afar calى sabiil ijmal alaama sabiil tafsiilna toddoba haddaba toddobadii ama afartii maxaa lagu nasbinaya dee fatxa lagu nasbinaya imtixaankii u bilaabmay soo ma argti ma waxbaa ka baxaya mise waxba kama baxayaan mid baa ka bixi doona maxaa ka baxaya jamcu lmu'anath asalim kaasaa baxaya marka imisay noqonayaan dee lix noqonayaan ah. lix bay noqonayan ismigii mufradkii munsarif iyo ayr munsarif jamcu tafsiirkii munsarif iyo ayr munsarif iyo ficilkii mudaaric muctal iyo iyo saxiixa afarna asmaay noqonayaan labana maxay noqonayaan afcaal bay noqonayaan lixdaa maxaa lagu nasbinayaa fatxa lagu nasbinaya waa intii oo duuduuban istidraageegana uu keeni doonaa waana la garan doonaa de horena waad soo aragteen wa kullu ma ay wa kullu ladii kii dhammaantii qadirtafaca rafcoomay ay huwa maagu kullu maagaasi bidamatin dama ku rafcoomay fanasbuhu maagaa kulu maagaa nasbihiisu bilfatxi ay bilfatxati tasaamux baa ku sugan fatxa lagu nasbiyaa yaqacu waa dhacayaa ay huwa nasbuhu muطlaqan xaalu yahay mid la ilaaqay halkuu dhacaya de fi lsmi wa fi lficli ismigi iyo ficilkii dhexdoodu dhacayaayo dee ficilna fatxa lagu nasbinaya hadduu yahay saxiixulaakhir iyo muctalaakhir ismigiina afartii aynu soo baranay maxaa lagu nasbinaya dee fatxa lagu nasbinaya munaba sidaan tarkiibkiisu wakulu maa ay wakulu ladii kii dhammaantii qad irtafaca rafcoomay ay huwa kulu maagu bidamatin damo ku rafcoomay fanasbuhu kaa damada ku rafcoomay nasbihiisu bilfatxi ay bilfatxati fatxa lagu nasbiya yaqacu waa dhacayaa ay huwa nasbuhu mutlaqan xaaluu yahay mid la idlaaqay oo la sii daayey oo wax qayda aan ah lagu xidhan oon la oranayn asmaadun buu gaar ku yahay ama afcaashun buu gaar ku yahay u socdaa mutlaqanta waan Ah, wixii lagu nasbinayey fatxada waa intii lagu rafcin jiray dama buu ku yidhi sheekhu marka hal keliya ka baxaya waanad soo ogaateen halkaasina waa maxay waa jamcu muanas asalim waxaa lagu nasbinaya isaga waad soo barateen wuuna inoo iman doonaa kasre wakhafdu lismi minhu bilkasri iltuzim wlficlu minhu bisukuuni munjazim ah, wuxuu yidhi wakhafdu lismi ismi khafdihi kaa'inan xaalu yahay ismigaasi minhu ay mima bidamatin qad irtufic wixii damada lagu soo rafciye xaalada uu kamid yahay ultuzima waa la laazimay ay huwa khafdihi bilkasri ay bilkasrati kasra ayaa loo laazimay muxuu ku sheekhu ismiga xaalatu khafdo jooga waxa lagu khafdinaya oo loo laazimay buu ku yidhi maxay kasro muxuuna kamid yahay kaa kasrada lagu khafdinaya wixii damada lagu soo rafciyey saasu u socda marka eeg halkan waxaad garan kartaa muqrabaadiiso koob iyo toban ma yahayn koob iyo tobankii saddex way go-een khafdanimay ku go-eeno dee asmaamaxaa yahay asmaadahe lama jismiyo soma maxaan ujeedaa asmaadahe saasoma maxaa soo haday keliya khafda gaar ku noqotay asmaadii khafdahe ayaa asmaada gaar ku a ah markaa khafdo mawaadicdeedii sideed bay ahayd sow sideed maahan haddaba damo wixii lagu soo rafciyey imikana waxaa lagu khafdinayaa bu ku maxay kasra lagu khafdinayaa bu ma sax saas maxaa ka baxaya wii wii wii waxaan ujeeda lagu soo fadxiye nasbo ah ahay sow lix maal kale soo wada gelayaan may keliya maxaa baxaya iyo kaasuu ku jira keliya waxaa baxaya maalayansarifaa baxaya oo ama mufrada ama ama jamca maxaa soo hadhay marka kasra markaa maxaa ku soo hadhaya iyo iyo kawa sida saddexdaasaa ku soo hadhaya ismigii mufradkaa musarifka ahaa iyo jamcu tasiirkii musarifka iyo jamcu muanaf asalim maxaana ku baxaya malnsarikide ah, afcaashi horey usoo baxday de afcaashi hore usoo markaynu khafdo hadal qaadnaba afcaasha iyada iskaga imo asmaadii lafteediiba wax ka soo hadhayaano kii maalayansarifkii baa soo hadhay isaga laguma khafdiyo maxay kasre laguma khafdiyo wuxuu yidhi wa khafdulismi ismi khafdihi kaa'inan xaalu yahay ismigaasi minhu ay mima bidamatin qad irtufic ultuzima waa la laazimay ay huwa khafdaha bilkasri ay bilkasrati kasre ayaa loo laazimay oo se kasra lagu khafdinaya waa saddex waxa baxayna wuu keeni doonaa waxa baxay maxay ismigii maalaa yansarif baa baxay oo se kasra laguma khafdiyo walficlu buu yihi sheekhu ficilkii kaainan xaal u ahaaday ficilkaasi minhu ay mima bidamatin qad irtufic munjazimun w mid jazmoomay mid jazmoobaya weeyi ficilkaasi bisukuuni sukuun mid ku jasmoobaya weeyi muxuu ku leeyahay damo afcaasha xaggeeda maxaa lagaga rafcin jiray laba muctal iyo saxiix haddaba wixii damadaa lagu soo rafciyey afcaalaha maxaa lagu jasminayaa buu ku yidhi sukuun maxaa baxay markaa muctalkii baa baxay isaga muctalkii baa kaa baxay muctalkii he ayaa baxay oo muctalka hadda isaga sukuun laguma jasmiyo xali baynu dhiganayna isaga xadafaa lagu jasmin doona wuxuu yihi wlficlu ficilkii kaainan xaal u ahaaday ficilkaasi minhu ay mima bidamatin qad irtufic dama wuxii lagu soo rafciye xaalada u kamid ahaaday munjazimun mid jasmoobaye weeyi ficilkaasi bisukuuni sukuun mid ku jasmoobaye weeyi waxaa laga soo istinoonayaa kii muctalka aha sidaynu ka garan doona istidraaka dambe waay halkaa wuxuu ka geli doonaa sonamu odhan jirin kitaabkii asalkii wakharaja can dalika alaaatu ashyaa waka istidraakana ayuu sheekh ku keenay wuxuu yidhi laakin ka hindaatin ha yeeshee hindaad iyo wixii lamid ihi inkasara waa kasroomay ey hiya hindaad iyo wixii lamid ihi linasbihi nasbihiisa darteed ayuu u kasroomay muxuu ku leeyahay jamcu muanau saalim halkuuka baxayna waad la socotaa maylata halkuuka fanasbhu bifatxi mulaqan yaqa soo garan mayse haddaba hindaad iyo hindaad waxa lamida ah, maxaa lamida ah? dee jamcu manas saalim o dhan waxa isaga lagu kasrinayab waa lagu isaga eh, lagu icraabayaa bu ku yihi maxay xaalat nasba kasra isaga lagu icraabaya kasrehe ayaa lagu icraabayaa waad fahamta melat laakin ka hindaatin ha yeeshee hindaad iyo wixii lamid ah waa jamcu muanasu saalim oo dhane inkasara wuu kasroomay hindaadka iyo wixii lamidkiihi linasbihi nasbihiisa darteed buu u kasroomay oo xaalatu nasbo waxa lagu icraabayaa kasre ayaa lagu icraabayaa waayru masruufin walaakin hayru masruufin mid la sarfiye hayrkii yujaru waa la jeri ay huwa hayru masruufka bifatxatin fatxa ayaa lagu jeri kanaalku ka baxay ya bilkasriltuzim bartaas uga baxaya isagon oad garanaysaa ml marka eeg de kan maala yansarif waan isaga soo baranaysa ama baab idil kaga soo waranay isaga waxaa lagu khafdiyaa maxay ama ha ahaado mufrad ama ha ahaado jamcu taksiire dee na isaga he lagu khafdiyaa waa istidraaga la soco haye wa kullu ficlin walaakin kullu ficlin ha yeeshee ficil dhammaantii ficilka oo kaana ahaaday ay huwa ficilku muctalan mid jiran oo buka ahaaday juzima waa la jasmiyey ey huwa ficilka bixadfi xarfi cilatin cilada xarafkeeda xarafkaa goyntiisaa lagu jasmiyey kamaa culima sidii la ogaadaye waxa weeyaan wixii noo soo horumaray de laga soo bartay laga soo ogaaday muxuu ku yidhi kana halku ka baxay soo garan mayse waa alge waa sukuunkii oo hadduu ficilku muctalul aakhir yahay dee sukuun lagu jasmin maayo lagu jasminayaa marka waa halkii saaxibul ajrumiya uu odhan jiray وkرج عن ذلika ثaلاثة أشhياء y جمع المؤنث الsاlm mxuu ohan yuنصب بالksr ssaa mu ohan jirin والاسم الذي lا ينصرف يkفض بالفتح way والفعل المضاaرع المقتل الآkخر يجزم بxdف آkhri sosaana mu ohan jirin intii u de nadmi kaaga dhigayo laakin taasuu kuu geliye oo اstidraag si fiican udhig slmdadaba lakin kahindati ha yeeshee hindات iyo wixii lamida waa jaمع mؤنث الsاlm o dhane inkasara waa kasroomay ay huwa hindaadka iyo wixii lamid ihi linasbihi nasbihiisa darteed buu u kasroomay waayru masruufin walaakin hayru masruufin ha yeeshee mid la sarfiye hayrkii buu yidhi sheekhu yujaru waa la jeri ay huwa hayru masruufka bifatxatin fatxa ayaa lagu jeri wa kullu ficlin walaakin kullu ficlin ha yeeshee ficil dhammaantii ficilka oo kaana ahaaday ay huwa ficilku muctallan mid jiran oo ahaaday juzima waa la jasmin ay huwa ficilka bixadfi xarfi cilatin cilada xarafkeeda xarafkaa goynteeda ayaa lagu jasmin kamaa culima sidii la ogaaday ee hore inoo soo horumartay marka halkaa muxuu kaga baxay waxyaalihii mucrabaadda ahaa ee la icraabayey xarakaadka wuuna inoo tilmaamay kitaabkii horena waynu kusoo baranay wuxuu yidhi sheekhu walmucrabaatu waxyaalaha la icraabo bilxuruufi xuruuf waxyaalaha lagu icraabaa arbacatun arbacatu anwaacin noocyo afar a weeyi ah, iyaguna waa afar tafsiilkoogii buu godogalay wahiya afartaasi almuhanaa muhanihii weeyi wa dhukuurun ka labaadna dhukuur weeyi dhukuurkaasoo tujmacu la jamcin ay hiya dhukuurka jamcan jamac la jamcin jamaca oo saxiixan saxiix ah oo fayow wadaalika tusaale kan dukuurka ee jamc saxiixa la jamcinayo tusaalihiisu kalmithaaliba weeyi mithaalkii alkhaali alkhaali ay almaadi tegey halkuu ku tegey walwaawu fii jamci dukuuri saalimi ka saalixuuna hum ululmakaarimi wa khamsatu lasmaa'i waa min baabi idaafati ismi lcadadi ila lmacduud ay walasmaau weeyi waa kii saddexaad asmaadii alkhamsatu shanta ahayd wlafcaali y wlafcaalu weeyi ka afraad afcaashi afcaashi alkhamsatu shantahayd afartaana maxaa lagu iraabaa xuruf baa lagu iraaba masane saddexdiis xaaladood maxaa lagu iraaba ya culimo xuruf baa lagu iraaba xaalatu rafco waa alif xaalatu nasbiya xaalatu jarna waya mayna xurufayn jamcu mudakar saalim xaalatu rafco waa waaw xaalatu nasbiya xaalatu jarna waya asmaa lkhamsa xaalatu rafco waa waaw xaalatu nasbana alif xaalatukafdana waaya afcaal khamsa xaalatu rafca waa hubuut nuun labada goore soo hadhana waa xadfu nuun intaa maan xuruuf lagu yaraabin dee tiradu dhegeystay laqmada ile horada soo baratee walmucrabaatu waxyaalaha la icraabo bilxuruufi xuruuf waxyaalaha lagu icraabaa arbacatu anwaacin noocyo afar a weeyi wahiya afartaasi almusanaa kii labada laga dhigay weeyi wadukuurun ay wadaalu dukuurin dukuur midku tusin weeyi kaasoo tujmacu la jamcin jamcan jamac la jamcin jamaca oo saxiixan saxiixa oo fayowde waa jamcu mudakrusaalim weeyaan wadaalika kaa la jamcinayo jamca saxiixa ah tusaalihiisu kalmithaaliba weeyi mithaalkii mithaalkii alkhaali ay almaadi tagay eena soo horumaray halkaynaku soo hormaray kaalixuuna hum ululmakaarimi saalixuunajamsmahn halkaasaad kusoo baratay buu kuleeyahay wawda yani waxa weeyaan jamca la jamciyey tusaalihiisii beydkaasaad kusoo baratay buu leyahy sheekhu wa khamsatu lasmaai ay walasmaau weeyi waa kii saddexaad asmaadii alkhamsatu shanta ahayd wlafcaali asmaadu ku adfayahay wlafcaali ay walafcaalu weeyi afcaashi alkhamsatu iyaduna shanta ahayd afartaana waa almuqrabaatu bilxuruf bu yidhi sheekhu kadibna wuxuu doonaya wixii lagu rafcinaya adna inuu iyagana he in loo tilmaamo oo kala fasliyo ayaa u doonaya asmaal khamsana waad garanaysaa afcaal khamsana waad garanaysaa musanaa tacriifkiisi waad soo baratay jami mudakar salimna tacriifkiisi waad soo baratay ama almusana musanihi miya fal alifu dhe fada qaado al alif dawge fal alifu alif ayaa kaa'inun u ahaaday lirafcihi ay lirafci musana musanaha rafcihiisa alif baa u ahaatay muana maxaa lagu rafciya mayna sahayn jaa zaydani dhe wanasbuhu ay wanasbulmuhanaa ka labada laga dhigay nasbihiisu wajaruhu ay wajarulmuhanaa muhanaha jarkiisu curifa waa la aqoonsaday ay huwa nasbaha iyo jarka bilya ay bilyaai ya ayaa lagu aqoonsaday mayna basidaynana muhanaha xaalatu nasba iyo xaalatu jar maxaa maxaa lagu kala garanayaa caamilka midna caamilka ka horeeya caamilu midna caamilka ka dambeeya caamilka ka horeeya ah caamilulkhafda marka haddii caamilu uu ka horeeyo calaamaddaas maxay noqonaysaa dee calaamatu nasbay noqonaysaa haddii caamilkhafda uu ka horeeyana maxay noqonaysaa calaamatulkhafday noqonaysaa waaya waa ra'aytu zaydayni iyo marartu bizaydayni ka soco laqmadun eego ama lmusanaa musanihii miya ama almuhanaa muhanihii falalifu alif ayaa kaainun u ahaaday lirafcihi ay lirafci lmuhanaa muhanaa rafcihiisa alif ayaa u oo alif ayaa lagu rafcin wanasbuhu ay wanasbu lmuhanaa muhanaha nasbihiisu wajaruhu ay wajaru lmuhanaa muhanaha jarkiisu curifa waa la aqoonsaday nasbaha iyo jarka bilyaa wuu qasriyeeg waa lidaruurati nadmi bilyaa ay bilyaai iyo ayaa lagu aqoonsaday soo islamaynaa fahmin musanihii oo kale weeyi fii nasbin xagga nasbaha ayuu kagala mid yahay wa jarin wa fii jarin xagga jarka ayuu kala mid yahay mayna sahayn wuxuu ku leeyahay jamcu xaalatu nasba iyo xaalatu jar waxa uu la mid yahay musanaha oo maxaa lagu nasbinaya oo lagu jiraya ya maxaana lagu kala garanaya waxba inu soo tilmaana de midna xarafka ka horeeya kasrisan eh, xarafka ka horeeya eh, calaamadiisa ayaa fadxisan musanaha waxa ka dambeeya oo nuunkiina wuu hoos dhigan yahay jamacana ya-da xarafka ka horeeya ayaa hoos dhigan nuunka lagu khatimayo lagu gebagabeeyena wuu kor dhigan yahay isaga laftiisa maxaynu ku kala garanana xaalatu nasbiya xaalatujar caamilkaynu ku kala garanana wاljamcu jamci kalmuhanaa muhanihii ayuu la mid yahay fii nasbin xagga nasbaha ayuu kala mid yahay wa jarin wa fii jarin xagga jarka ayuu kala mid yahay wer xaggii rafcana waa kala mid sooma may gaar buu u sheego wuxuu yidhi wa rafcuhu ay wa rafcu ljamci jamca rafcihiisu bilwaawi kaainun bilwaawi wow ayuu ku sugnaaday jamca waxaa lagu rafciya wow mana saxayn wlwaawu fi jamci dhukuuri saalimi kasaalixuunahum ululmakaarimi waa kiina soo marka wow baa lagu rafciya bu kuleya warafcuhu ay warafculjamci jamaca rafcihiisu bilwaawi ay kaain wuxuu ku sugnaaday rafcahaasi bilwaawi wow mara wadalika kaasi kee jamacaasi rafcihiisu wowda ku sugnaanaya kamaa ay kaladii kii oo kale weeyi mara maray ay huwa ladiigu binaa inaga ina soo maray oo wastaqara sugnaaday ay huwa ladigu saasaad ulaqmayn karta waxaa kaloo banaan warafcuhu ay warafculjamci jamca rafcihiisu mara waa maray ay huwa rafcahaasi bina inaga ayuu ina soo maray wastaqara wuu sugnaaday ay huwa rafcuhu bilwaawi wow buu ku sugnaaday mana saxayn waa isla halkii un halkaana wuxuu kaga baxay maxay jamci mudakaru saalim wixii lagu icraabayana uu kuu sheego xaalatu nasbi iyo xaalatu jer iyo abaa lagu icraabaa bu ku yidhi sheekhu calaamo waa xaalatu rafcana wowbaa waa mayna basidayn ka soco wlkhamsatu lasmaa wlasmaau asmaadii asmaadii alkhamsatu shanta ahayd ka haada kan ayay lamid tahay kan aljamci jamca mid mid buu xawilaya soo maaragtid asmaadii asmaulkhamsa ayadna jamcay lamid tahay jamcu halkii uu ku yiri musane uu lamid yahay asmaadina jamcu lamid yahay bu ku yiri xagguu kagala mid yahay ma dhinac kasta may fii rafcin xagga rafcaha ayuu kala mid yahay wa khafdin wa fii khafdin iyo xagga khafdaa ayuu kala mid yahay asmaaulkhamsahu jamca wuxuu la wadaagaa labada xaaladood xaalatu rafca wuu la wadaagaayo dee labadoodaba wuubaa lagu rafciya xaalatu khafdana wuu la wadaagaayo labadoodaba yaabaa lagu khafdiya maynaba sidayn xaalatu nasbi isagu gaar u baxay marka wuxuu yidhi wansiban bilalifi wansiban nuunkaasi waa nuun tawkiid alkhafiifa wansiban nasbin iyo mafcuulkii baa go-an alasmaaa asmaada nasbi asmaada alkhamsata shantaa bilalifi alifku nasbide asmaada shantaa laakiin waxaad ku nasbisaa buu ku yidhi maxay alif ku nasbi buu ku yidhi mana basidan wاlasmaau asmaadii asmaadii alkhamsatu shanta ahayd ka haadaa kan kan aljamci jamca fii rafcin xagga rafcaha ayay kala mid tahay wa khafdin wa fii khafdin xagga khafdaha ayay kala mid tahay oo maxaad odhanaysaa dee jaaa buu kabaad odhanaysaa iyo marartu biabiika wansiban nasbi ay ayil asmaaa asmaada nasbi asmaada alkhamsata shanta ah bilalifi alifku nasbi oo maxaad odhanaysaa ra'aytu abaa kabaad odhanaysaa halkaana muxuu kaga baxay wuxuu kaga baxay asmaadi loo yaqaanay asmaa alkhamsa iyo waxa weeyaan icraabteedi wixii lagu icraabiye wuxuu yidhi walkhamsatu lafcaalu walafcaalu dhe afcaashi afcaashii alkhamsatu shanta ahayd rafcuhaa ay rafcu lafcaali afcaasha rafcaheega curifa waa la ogaaday ay huwa rafcahaa binuunihaa ay bihubuuti nuunihaa nuunteeda sugnaanshaheega ayaa lagu ogaaday m ujeedo afcaasha afcaalu khamsaha la yidhaahdo xaalatu rafca waxaa lagu ciraabaa buu kuleeyahy hubuunuun wa fii siwaahu tanxadif ey wa tanxadifu way gu'i ey hiya nuuntii fii siwaahu ay fii siwa rafci rafcaha waxa ka soo hadhay nuuntii way go'aysaa maxaa ka soo hadhay rafca nasbiyo iyo jazmo khafta soo ma la waa jazmo labada goorna way go'aysaa oo caamilka ayaa goynaya wuxuu yidhi wlafcaalu afcaashi afcaashii alkhamsatu shanta ahayd rafcuhaa ay rafculafcaali afcaasha rafcaheegu curifa waa la ogaaday ay huwa rafcahaa binuunihaa ay bihubuuti nuunihaa afcaasha nuunteeda nuuntaa sugnaasheeda ayaa lagu ogaaday oo hubuutu nuun baa lagu rafcinayaa watanxadifu way xadfoomi oo way gu'i ay hiya nuuntii fii siwaahu ay fii siwa rafci rafcaha waxa ka soo hadhay waa nasbiyo jazme way go-aysaa khafdii miya dee falaa yadkhuluha isagu he ma galo marka halkaa baabkana waa iska baab waa tamriine wuxuu kaga baxay sheekhu maxay waxa weeyaan fasalkii ayaa kaga baxay laqmada maraan isaaro almucrabaatu waxyaalaha la dhab ahaan waxa lagu icraabi ay hiya mucrabaada bilxarakaati xarakaat ayaa lagu icraabi aw xuruufin ay waqad tucrabu dhab ahaan waxaa lagu icraabi ay hiya mucrabaada dhammaanteed bixuruufin xuruuf ayaa lagu icraabi xuruuftaasoo taqrubu u dhow ay hiya xuruuftu min alxarakaati xarakaadka u dhow fa awalulqismayni labada qayboodkooda hore kaainan xaal u ahaaday awalkaasi minhaa ay min almucrabaati mucrabaada xaalada uu ka ahaaday arbacatu anwaacin noocyo afar a weeye wahiya anwaacdaasi afarta ahi allatii taweeyaan marat martay ay hiya latiidu binaa inaga ina martay turfacu xaala rafcin ay hiya latida bidamin ay bidamatin dam xaalada lagu rafcin taku soo martay weeyi wa kullu maa ay wa kullu ladii kii dhammaantii qad irtafaca rafcoomay ay huwa maagu bidamatin dama ku rafcoomay nasbuhu kullu maagaa nasbihiisu bifatxi ay bifatxati fatxa lagu nasbiyaa yaqacu waa dhacaya ay huwa nasbahaasi muطlaqan xaalu yahay mid la idlaaqay fi lsmi wa fi lficli buu dhacayaa wa khafdulismi ismi khafdihi wa khafdulismi ismi khafdihi kaa'inan xaalu ahaaday ismigaasi minhu ay mima bidamatin qad irtufi xaalada u ka ultuzima waa la laazimay ay huwa khafdaha bilkasri ay bilkasrati kasra ayaa loo laazimay wlficlu ficil kaa'inan xaalada u ahaaday minhu ay mima bidamatin qad irtufic munjazimun weeyi mid jasmoobaya ficilkaasi bisukuuni sukuun mid ku jasmoobaya weeyi laakin ka hindaatin ha yeeshee hindaad iyo wixii lamid ah, ah inkasara waa kasroomay hindaadka iyo wixii lamid ihi linasbihi nasbihiisa darteed ayuu u kasroomay waayru masruufin walaakin hayru masruufin mid la sarfin hayrkii yujaru waa la jeri ay huwa hayru masruufka bfatxatin fatxa ayaa lagu jeri wa kulu ficlin walaakin kulu ficlin ha yeeshee ficil dhammaantii ficilka oo kaana ahaaday ay huwa ficilku muctalan mid jiran oo buka ahaaday juzima waa la jasmiyey ay huwa ficilka bixadfi xarfi cilatin cilada xarafkeeda xarafka goyntiisa ayaa lagu jasmiyey kamaa culima sidii la ogaaday mima taqadamo laga ogaaday waxa inoo soo horumaray wlmucrabaatu waxyaalaha la icraabo bilxuruufi xuruuf waxyaalaha lagu icraabaa arbacatu anwaaci noocyo afar a wahiy noocyadaasi afartaay almusanaa musanihi weeyi wadukuuru dukuur weeyi dukuurka oo tujmacu la jamcin dukuurka jamcan jamc la jamcin jamca oo saxiixa oo fayow wadalika dukuurka jamca saxiixa la jamcinaya kalmithaaliba weeyi mithaalkii alkhaali ay almaadi tegey walasmaau weeyi asmaadii alkhamsatu shanta ahayd walafcaalu weeyi afcaashi alkhamsatu shanta ahayd ama almusana musanihimiya falalifu alif ayaa kaainun u ahaaday lirafcihi ay lirafci musanaa musanaha rafcihiisa wa nasbuhu ay wa nasbumusanaa musanaha nasbihiisu wa jaruhu ay wa jarumusanaa musanaha jarkiisa curifa waa la ogaaday nasbaha iyo jerka bilyaay bilyaaiy ayaa lagu ogaaday wa kalmusana ay waljamcu jamci kaainun kalmusana musanihii oo kale ayuu ahaaday fii nasbin xagga nasbaha ayuu kala mid ahaaday wa jarin wa fii jarin xagga jerka ayuu jamca rafcihiisu marra waa maray ay huwa rafcahaasi binaa inaga ayuu ina maray wastaqara waa sugnaaday ay huwa rafcahaasi bilwaawi wow buu ku sugnaaday wa rafuhu ay warafcu ljamci jamca rafcihiisu kaainu bilwaawi wow ayuu ku sugnaaday wadalika rafcintaa jamca wowda lagu rafcinayaa kamaa ay kaladii kii oo kala weeyi mara maray ay huwa ladiigu binaa inaga ina maray oo wastaqara sugnaaday ay huwa ladiigu walasmaau asmaadii asmaadii alkhamsatu shanta ahayd ka haada ay kainu ka haada kaainatun ka haada kanoo kale ayay ahaatay kan aljamci jamaca fii rafcin xagga rafcaha ayay kala mid ahaatay wa khafdin wa fii khafdin xagga khafdaha ayay kala mid ahaatay wansiban nasbi ay alasmaaa asmaa'ada nasbi asmaada alkhamsata shanta ah bilalifi alifku nasbi wlafcaalu afcaashi afcaashi alkhamsatu shanta ahayd rafcuhaa ay rafcu lafcaali afcaasha rafcaheega curifa waa la